رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصاalixiin baabu xaqu الزawj cala اlmarأة waxaan ka soo baxnay xaqa zawjada lagu leeyahay ee zawjka lagu leeyahay oo ay zawjadiisu ku lahayd waxaanu gelinaa mar'ada ama zawjada xaqa markaa lagu leeyahay baabu xaqu zawj cala almar'ati mar'ada korkeeda uu markaa ku leeyahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi alrijaalu rijaashu qawaamuuna waa kuwa u taagnaansho badan cala annisaa'i dumarka dushooda kuwa u taagan waaye waana bimaa fadala allaahu fadliga ilaahay uu siiyey bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkiisa tafdiilka iyo fadliga uu dheer yahay ninka naagta ayaa qawaam uu markaa u noqday tafadiilkaa la sheegayana waa xagga kamaalka caqliga quwadda iyo wixii la mid ah amaa xagga fadliga iimaankii alla ka cabsiga labadooda kii alla ka cabsi badan yaa fadli badanilaahi tilmaamay ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa kan idinkugu dhow oo u karaamo badan waa kiina idinkugu cabsi badan bimaa fadala allaahu fadliga ilaahay uu fadlamarsiiyey bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale iyo wa bimaa anfaquu nafaqaynta ay markaa nafaqaynayaan min amwaalihim maalalkoodu ay markaa ku nafaqeeyaan faalsaalixaatu gabdhaha saalixaadkaa qaanitaatun waa kuwa adeecitaan ka badan xaafidaatun ilaalin badan lilghaybi ghaybkay ilaaliyaan bimaa xafida allah xifdinta ilaahay subxaana wa tacaala qaybkuna waa markuu zawjkeedu maqan yahay iyay nafteeda iyo meelkiisa markaa ilaalisaa saasaa markaa loola jeedaa wa ama alaxaadiidu axaadiidtana fa minha waxaa ka mid ah xadiidu camr ibni alaxwas alsaabiq ee noogu soo hormaray fi lbaabi qablahu baabkii ka ka horeeyey wa can abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canh qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa daca arajul rajulka hadduu u yeerto imra'atahu naagtiisa ilaa firaashihi firaashkiisa iyo gogoshiisa xaggeeda uu markaa ugu yeerto firaashkaa waa kinaayo oo waxaa laga kinayoonayaa can iljimaac waaye waana aadaab oo min aadaabta islaamka sarreeya ka mid ah waxyaabaha qaarkood carabku kuma dhufdhufto oo ma soo shacab bixiyo si aadaabsan oo usluubsanoo fiican waxna loogu fahmo taasuu markaa uga hadlaa axadkiin haddii uu u yeerta buu dhahay nebiga xaaskiisa ilaa firaashihi firaashkiisa uu markaa ugu yeerto oo falam ta'tihi aysan imaanin oo fabaata markaa uu baryo ghadabaana asagoo u ciil qaba calayha korkeeda asagoo caraysan baa markaa loola jeedaa oo saa markaa ku jirto ghadabaan asagoo ah una qadbaan ahoo caraysanoo u caraysan calayha korkeeda lacanatha halmalaa'ikatu malaa'igtaa lacanada buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam malaa'igtaa markaa lacanadayso wayl xataa tusbixa ilaa ay ka waaberisato ilaa waaberiga laga gaaro ay markaa lacanadaysaa muttafaqun calayhi wa fii riwaaya werin kale oo lahumaa labadooda waa muslim iyo waxaa u sugnaa idaa baatat haddii ay barido haddii ay habeenkaa bariso almar'atu mar'adu haajiratan ayadoo ka hijrootay oo ka tagtay oo ka fogaatay macnaha iyadoo haajirad ka noqotay firaasha zawjiha sawjkeeda firaashkiisa lacanadha almalaa'ikatu malaa'igtaa lacanada xataa tusbixa ilaa ay ka waabaraysato ilaa ay ka subxaysato subaxii laga gaaro yay malaa'igtu markaa lacnadaa xaaladaasaa markaa la tilmaamayaa oo waxaa la leeyahay waa in mar walba la ogaado dhibaato inay meesha ka imaanayso oo mar walba waxaa la leeyahay xuquuqaadka lagu leeyahay ayaa taa ka mid ah oo haddii ay mtaqaanaa gabadh ay barido ayadoo ka hijrootay oo nacday weli kinaayadii ayaa markaa socotee lacanatha almalaa'ikatu malaa'igta lacanadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato wafii riwaayatin werin kale waxay ahayd qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi waaladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee maa min rajulin rajul ma jiro nidba jiro yadcuu u yeertay imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi firaashkiisa ugu wacday oo fata'ba ay ka diiday calayhi korkiisa aynan imaanin ilaa hadday jirta imra'a inta ninkeedii u yeertay haddana diiday oo aan u imaanin wuxuu ahaanayaa alladii midka fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday saakhidan mid u caraysan mid u caraysan buu ahaanayaa calayha korkeeda xataa yardaa canhaa ilaa uu raalli ka noqdo xaggeeda ilaa inta ay raalli geliso asagana uu ka raalli noqdo ilaahay baa u caraysanaanaya subxaana wa tacaala idan intaasoo dhan waa xuquuqaad ka mid ah xuquuqaadka gabadha lagu leeyahay sawjkeedana uu markaa ku leeyahay xagga firaashkay markaa tilmaamaysaa idan waxaa in badan loo baahan yahay waxay tahay in lagu dadaalo wax allaala wixii xuquuqaad ah ee markaa la kala leeyahay can abi hurayrata radia allaahu canhu aydan sidoo kale ana rasuula allah rasuulkii ilaahay baa qaale wuxuu yidhi laa yaxillu uma xalaal ahaa oo uma bannaana liimra'atin imra'o waa qof dumar ah an tasuuma inay soonto wa sawjuha sawjkeeduna shaahidun uu shaahid yahay ninkeedana uusan safar ku maqnayn ee uu joogo ilaa biidnihi idinkiisa maahane ilaa inay idin oo ay idan ka qaadatii fasax asagana uu markaa fasaxo walaa ta'dan iyo inaysan u idmin fii beytihi gurigiisa qofna ilaa biidnihi idinkiisa maahana muttafaqun calayh wahada lafdu lbukhaariyon waayo xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa oo kale xaq ka mid ah xuquuqaadka gabadha muslimadaa markaa lagu leeyahay sawjkeedana uu ku leeyahay ma soomi karto bishardi waa inuu soonku noqdaa soon sunno ah amaa haddii ramadaanka la gaaro isti'daan ma laha wax fasax ah oo laga qaadanayaa ma jiro waaye xaqii ilaahay ee waajibkaabaa markaa yimid amaa soonkan meesha ku qoran waa soonka sunnooyinka ah isniin iyo khamiis oo kale ayaa mubiidkii saddexda maalmood ee bisha laga soomo iyo qofku inuu aad iyo aad ugu dadaalo ee gabadhu ay ku dadaasho inay fasax qaadato carafaa la joogaa inaad soontaad rabtaa waa sunno fasax baad ka qaadanaysaa waxaa la joogaa mataqaanaa eh, muxaram labada maalmood soonkooda fasax baa lagaaga baahan yahay waan cibaadaysanaa iyo saanaan yeelaa iyo soon maa la ii diidaa iyo soon maan weydiinaa iyo ma jirto waad weydiinaysaa waayo soonku waa soon sunno ah zawjka oo la ateecana waa waajib waajib iyo sunno hadday isku yimaadaan waajibkaa la hormariyaa zawjkaoo la ateeca waajib buu ahaa amar alle hadduu yimaado laba amar hadday yimaadaan kan weyn baa la hormariyaa sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxillu oo xalaal ma aha oo uma bannaano limra'atin imra'a iyo naag an tasuuma inay soonto wa sawjuha sawjkeeduna shaahidun uu yahay mid shaahid ah ninkeeda oo shaahid ah inay soonto ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahane uma bannaana naag inay soonto ninkeeda oo safar aan ku maqnayn ilaa asaga fasaxiisii idin inay ka qaadato maahane waana soonka sunnada ah walaa ta'da iyo inaysan u idmin fii beytihi gurigiisa xalaal uma aha macnaha uma idmi karto ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahan ittafaqun calayhi wahaada lafdulbukhaariyun si kale ma ahee ninku waa inuu iska sii ogaado waayo ayadoo soomanoo maantoo dhan soonayd yaal u baahdo waa inuu marka horeba ku tala galaa ee uu ogaadaa mar walbaba haddii ay dhahda waa soomayaa inta badan inaynan diidin bay u badan tahay haddii loo diidana waa inay markaa iska furto can ibni cumar radia allaahu canhumaa can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga kullukum dhammaantiin raacin raacin baad tihiin mid kastoo adinka idinka mid ahi waa qowsaaq wa kullukum dhammaantiin iyo mid kastoo adinka idinka mid ahna mas'uulun mas-uul waxa uu ka yahay can raciyatihi raciyadiisii wixii la raaciyey waalamiiru amiirka iyo hogaamiyaha madaxweynuhu raacin waa raaci waalrajulu rajulkuna raacin waaye calaa ahli beyt la raaciyey waalmar'atu mar'ada iyo gabadhuna raaciyatun waa raaciyad ayaduna raaciyad waaye oo waxaa la raaciyey calaa beyti zawjiha zawjkeeda gurigiisa iyo wa waladihi waladkiisii ilmihiisa lama tirin karee fa kullukum raacin dhammaantii raaciyaal baa tihiin qof kasta meesha uu madax ka yahay ayuu raaci ka yahay qof kasta meeshuu u taliyo ayuu raaci u yahay qof walba dukaankuu furihiisa hayo ayuu raaci u yahay waana laga su'aalayaa fakullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi mid kastoo adinka idinka mid ahna raciyadiisaa la weydiinayaa muttafaqun calayh wa can abi al ibni cali radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi zawjatu naagtiisa zawjatahu hadduu u yeerto lixaajatihi baahidiisa xaajo nafteeda uu u qabo hadduu ugu wacdo falta'tihi ha timaado buu dhahay nebiga waa amare haddii uu u yeerto asagoo baahi u qaba iyo xaajo nafteeda damacsan inuu markaa xaajadiisii ka gutana ha ajiibto oo ha timaado falta'tihi ha u timaado wa in kaanad haba ahaata cala tanuuri tanuurka dushiisa jika muufahaba ha ku sugnaata buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam rawaahu tirmidiyin wanisaa'i wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiix waayo wuxuu tilmaamayaa xaajooyinkii iyo xuquuqaadkii gabadha muslimadaaw ninkeeduu ku lahaa ninka hadduu u yeerta naagtiisa buu dhahay nebigaaidaa daca arajul rajulku hadduu u wacda zawjatahu zawjadiisa lixaajatihi xaajadiisa iyo dantiisa uu ugu wacdana falta'tihi ha timaado ha u tagto oo ha ajiibto wa in kaanat cala atanuuri tanuurkada ha ahaatee wain kaanat cala tanuur tanuurka waa meesha muufada lagu dhejiyo ama muufada lagu dubo foornada wax lagu dubaa tanuur la yidhaahdaa meeshaba ha ku jirto xabad muufaa iiga dhegan iyo saanay tahay way iga gubanaysaa iyo hadhihina ha ajiibto wa in kaanad cala tanuur tinaarkaba ha ahaatee jidka muufahaba ha ku sugnaata buu yidhi nebiga rawaahu tirmidi wanisaa'iyu wa qaala tirmidi xadiidun xasanu saxiix wacan abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey can ilnabiy qaala inuu yidhi nebiga low kuntu haddii aan ahaan lahaa aamiran mid amrahay ah, axadan axad mid amrahaya an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin axad kale la amartu almar'ata mar'ada iyo gabadhan amri lahaa an tasjuda inay u sujuudo lisawjihaa ninkeeda anigu hadda amri maayo axad inuu axad kale u sujuudo sujuud ilaahay baa iska leh axad kale oo iska ma laha waa mamnuuc inuu axad axad kale u sujuudee haddiise ay dhici lahayd inaan amro inuu axad axad kale u sujuudo cid cid kale inuu u sujuudo ma amri lahayn ilaa naagtaan dhihi lahaa ninkeeda ha u sujuudo waa cidmiga iyo xaqa uu ku leeyahay weynaantiisa saasaan markaa amri lahaa buu yidhi waa xilligii intay saxaabadu rasuulka u yimideen ay dhaheen faris iyo ruum iyo meelaha baanu soo marnay boqoradoodii baan aragnay ayagoo loo sujuudayo la tacdiiminaya rasuulkii allow qurunkaaba waa loo sujuudaaye adigaa ka owliyeysan kagana fiican kana kagana habboon in laguu sujuuday aan kuu sujuudno kolkaasuu rasuulku yidhi mayataa waa qalade low kuntu aamiran haddaan ahaan lahaa mid amrahaya axadan axad an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin axad kaleh la amartu almar'ata naagtaa waxaan amri lahaa an tasjuda lizawjiha zawjkeeda iyo odaygeeda inay markaa u sujuudo wa can ummi salama ummi salamana radia allaahu canhaa xaggeeda ilaahay ha ka raadi noqdee qaalad waxay qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayamaa imra'atin imra'ad kasta gabar allaala gabadhii maatad dhimata wa zawjuha zawjkeedii iyo ninkeedana canhaa xaggeeda raadin raalli uu ka yahay dakhalat iljanna jannada ilaahay ayay gelaysaa subxaana wa tacaala rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan gabarh kasta ama naag walba ama islaam walba oo geeriyoota markay dhimatana sawjkeeda ku qanacsan yahay sawjkeeda oo raalli ka yahay khadbaan iyo mid u caraysan uusan markaa ahayn jannada allay gelaysaa ayuma imra'atin imra'ad walba naag walba oo maatad dhimata wa sawjuhaa canhaa raadin ninkeedana xaggeeda uu markaa raalli ka yahay jannada ayay gelaysaa buu yidhi rasuulka sala allah calayh wasalam jannada ayay markaa gelaysaa wa sawjuhaa canhaa raadin dakhalat iljanna rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan mucaad ibni jabalin can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga laa tu'dii ma dhibto imra'atun imra'ad kuma dhibta sawjaha ninkeeda fi dunyaa adduunka dhexdiisa adduunka kuma dhibto ilaa hadday dhibtana qaalat waxay odhanaysaa sawjatuhu sawjadiisa oo min alxuuri alciin xuuralcaynta ah gabadha xuuralcaynta ah ee uu ku leeyahay jannada ayaa markaa hadlaysa waxay odhanaysaa laa tu'diihi ha iga dhibin laa tu'diihi allah ku dulleeye dulli iyo hoog korkaaga ha ahaada fa innamaa huwa in kala maahe asagu cindaki agtaada dakhiilun dakhiil buu ku yahay koyto marti dakhiil ayuu markaa kuu yahay waa koyto dayf buu kuu yahay yuushiku waxaad degdegaysoo dhaqso imaanaysaa an yufaariqaki inuunu noo soo kaa faaruqo ilaynaa xaggeena annaguu noo soo faaruqayaa dhaqsana noo imaanayaaye dhibka ka daah inta yar ee uu kula joogo mucaamalo fiican kula mucaamalo dhaqan wanaagsan kula dhaqan khayl iyo wanaag kula soco saasay markaa leedahay wa can mucaadi bni jabal can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal laa tu'dii ma dhibto imra'a imra'ad iyo naag zawjkeeda ma dhibta buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam fi ddunyaa adduunka dhexdiisa adduunka kuma dhibta ilaa qaalat zawjatuhu haddii ay dhibtana waxay odhanaysaa sawjadiisa afadii xaaskii oo min alxuuri lciin xuur lacayntae gabdhihii jannada ah laa tu'diihi ha dhibin bay leeyihin hanaga dhibin qatalakllaah allah ku duleeye allah ku hoojiya fa innamaa huwa cindak agtaada dakhiilun buu ku yahay kooyto dakhiilku waa martidaa loola jeedaa martidaa markaa lara loola jeedaa iyo qofka kugu soo dega cabaar buu kula joogayaa kadibna waa kaa tega kaasaa markaa loola jeedaa dakhiil buu kuu yahay yuushiku waxaa soo degdegaysoo dhaqso imaanaysaa an yufaariqaki inuu nababkaa soo faaruqo ilaa rawahu rawaahu tirmidi waqaala xadiidu xasan wacan usaama bni zayd radia allahu canhumaa can ilnabiyi nebiga xaggiisa waxay ka warisay ay ka wariyeen ou ka wariyey qaala inuu yidhi nebiga maa taraktu ugama tegin bacdii gadaashay fitnatan imtixaan iyo fitno hiya adaru uga dhibaato badan cala arijaali ragga korkooda min annisaa'i haweenka ninka fitno naagta uga dhib badan ugama tegin buu yidhi ani gadaashii rasuulka sala alla calayh wasalam ninkii fidnoobaa macnaha dumar buu ku fidnoobi inta badan saa darteed bay fidnadoodu aad iyo aad u adag tahay fidnadoodu ay dhib badan tahay fidnadooday mashaakil badan leedahay saa darteed baanu soo marnay faataquu ddunyaa waattaquu annisaa war adduunka ka cabsada dumarkana ka baqa fidnatii u horaysay ee reer bani israa'iil ka dhacfinaysaa haweenkay uga timide dumarka xaggooday uga timidsaa darteed hagaaga oo toosa oo in badan iska ilaaliya fitnadooda can usaama ibni zaydin radia allahu canhuma can ilnabiyi qaal nebigu wuxuu yidhi maa taraktu ugama tegin bacdii ani gadaashay ani markaan idinka taga kadib fitnatan fitna hiya adaru uga dhibaato badan cala rijaali ragga korkooda min annisaa'i dumarka buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam oo kii fidnoobaa inta badan haween buu ku fidnoobaya baabu nafaqati cala alciyaali ciyaalka oo la nafaqeeya lana masaruufo ayuu baab u yahay ciyaalka waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala gacanteenna soo geliyey waalidkaa loo dhiibay inay tarabiyo hagaagsan siiyaan nafaqeeyaanna waa ku waajib sadaqa wax lagu bixiyo ciyaalka ugu horeeya bannaanka ku bixisa waxaa ka ajir badan waxaad ciyaalka siiso ciyaal marka la yidhahdana xataa dumarkaa ku jira xaaska laftigeedu waa ciyaal inkastoo ay diidan yihiin oo ay dhahaan annagu ciyaalka ka mid ma nihin haddana ciyaalkuun baa la yidhaahdaa sidaa darteed baa marka salaamaya caruurtii ka warar marka lagu yidhaahdo caruurtu way fiican yihiin hooyada ugu horaysa hooyada ugu horaysa waa caruur bay leeyihiinoo cagay ka kagu yihiin mixsaxamlay dhahaan ee soomaalida waa caruur caga weyn miy wax noocaas oo kale ah marka say noqotaba waxaa la tilmaamayaa ciyaalka laftigooda ilaa ayaguna kaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wacala almawluud wa cala almawluudi midka loo dhalay lahu asaga risquhunna risqisiintooda ayaa laga rabaa hooyo iyo ciyaalkaba u risqisiiyo iyo wa kiswatuhunna marashaynto si macruuf ah uu ku bixiyo macruuf waa si aan xadgudubna ku jirin asagoo heli karana uusan diidin inuusan iskalifinoo intuu awoodi karo uu bixiyo wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi liyunfiq ha nafaqeeyo oo wax ha siiyo duu sacatin midka hodantinimada u saaxiibka ah deeqda iyo hantida leh min sacatihi deeqdiisa xaggeeda ha ka nafaqeeyo war qofkii taajir ah yuusan ciyaalka iyo xaaska baa yuusan ku dilin cunto fiican oo dhadhamaysana ha siiyo adigoo wax heli karaa ciyaalkii inaad dhibaatayso oo waxay u baahnaayeen aad u qaban weyso waa shay mamnuuca ah. habeen kastaa inay jabaati cunaan adigoo heli karaa habeen walba inaad cambuulo siiso ayuu adigoo heli karaa maahee mararka gobol mida waa laga farxisiyaa liyunfiq duu sacatin warkii taajirnimo u saaxiib ah ha ka nafaqeeya min sacatihi hodantinimadiisa iyo deeqdiisa waman qudira qof allaala qofkii la ciriiriyo qof allaala qofkii lagu ciriiriyo waman qudira calayhi korkiisa risquhu risqigiisana falyunfiq ha nafaqeeyo oo ha siiyo mima aataahu allaahu wuxuu ilaahay siiyey wixii ilaahay uu siiyey wixii ilaahay uu siiyey wixii ilaahay uu siiyey asagana ha ka bixiyo wixii ilaahay uu siiyey asagana ha ka bixiyo saa darteed ayaa la leeyahay la kalifi maayo wax yar buu haystaa biil yar buu qaataa mushaharkiisaa yar inta uu kari karo boorash iyo cano laysu darayba ha noqdee asagana wuxuu karo waa inuu bixiyaa falyunfiq mima aataahu allaahu laa yukallif allah ilaahay ma kelifin oo ma kelifahaya nafsan nafi ilaa maa aataahaa wixii ay la timaaday kari karta ma wa qaala tacaalaa wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan ood nafaqaysaan oo min shayin shay ah fahwa yukhlifuhu waa wax beddel idiin ah wax idin haraya waaye wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi diinaaru diinaar anfaqtahu aad ku bixisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa u fiirsada diinaar aad jidka alla ku sadaqaysatay iyo jihaadka iyo diin difaac iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu aad ku nafaqaysa fii raqabatin qoor la xoreeyo iyo wa diinaaru diinaar oo tasadaqta wa diinaarun diinaar anfaqtahu aad ku nafaqaysa calaa ahlika ehelkaaga waa ciyaalkaaga iyo xaaskaagee intaba acdamuhaa ajaran waxaa uu ajir weyn aladii anfaqtahu calaa ahlika midkaad ehelkaaga ku nafaqaysay biilka aad ciyaalkaaga siisay ayaa u ajir badan kaad jidka alla ku bixisay kaad maskiin bannaanka ku sadaqaysatay kaad addoon ku xoraysay iyo mid allaala midkii ciyaal ka aad siisay waxa uu ajir badan buu rasuulku leeyahay midkaad ehelkaaga siisay ehelka maba moodnaba ajir fara badan inay leedahay kitaabka awalkiis waxaan ku soo marnay wax walbo aad bixiso waa lagaa ajir siinayaa xataa wixii naagtaada afkeeda aad yeeshay xataa ha noqdee biilkaa loola jeedaa bay dhaheen muxadisiinta eh, gobolka mid ah xufuufka waa sadaqa buu rasuulku leehi sal alla calayh wasalam sidaa darteed ayaa la tilmaamayaa ehelka in aad loo ogaado ciyaalkana la nafaqeeya rawaahu muslim wa can abi cabdullaahi wayuqaalu lahu waxaa kaloo loo yidhaahdaa abi cabdiraxmaan waa thawbaan ibnu waa thawbaan ibnu waa thawbaan ibnu yujadid waayo magaciisa mowlaa rasuuli illaahi rasuulka alla mowlihiisii waaye sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afdalu diinaar diinaar midka u fadli badan oo yunfiquhu alrajulu rajulka uu nafaqeeyo uu bixiyo diinaaru waa diinaar oo yunfiquhu uu ku bixiyey calaa ciyaalihi ciyaalkiisa ciyaalka diinaarka uu siiyaa uu ajir badan wa diinaaru iyo diinaar oo yunfiquhu uu ku nafaqeeya calaa daabatihi gaadiidkiisii daabdadiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa uu ku aadahayay iyo wa diinaaru diinaar oo yunfiquhu uu ku nafaqeeya calaa asxaabihi asxaabtiisa oo fii sabiili illaahi jidka allah ay ku wada jiraan midka ciyaalkaa laga hormariye midka diinka alla lagu difaacayo waayo ciyaalku waxay safka hore kaga jiraan in wax la siiyo la nafaqeeyo nafaqaynta caloosha in wax loogu shuba keliya ma ahee wax walbaa soo gelahay waa wixii ay u baahan yihiin waa wixii ay kari karaan waa wixii ay qaban karaan in loo sameeyo caafimaadkooda labiskooda jiifkooda ciidooda ka farxintooda waxbarashadooda buuggooda qalinkooda idan taa maxay ku imaan kartaa taa waxay ku imaan kartaa waalidku inuu noqdo mid ka fakara waxay ku imaan kartaa aabbuhu inuu bannaanka wax ka soo kasbo inuu shaqo nadiif oo xalaala u aado ee uu doonto waa lagama maarmaan sababtu waxa ay tahay waxa qofkani uu nafaqaynahayo ee looga baahan yahay waa inuu soo kasbaa waa inuu soo shaqayn karaa waa inuu wax raadin karaa shaqadu sharaf bay leedahay nebigii ilaahay ee daawuud ahaa weligii ma uusan cunin ilaa wuxuu gacantiisa ku shaqaystay maahane wuxuu samayn jiray dharka cambuurbireed sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala nebi idriis calayhi assalaam kaana khayaatan nebi zakariya najaaran waxaa la tilmaamayaa ambiyada laftigoodu inay ahaayeen kuwo howlkar ah diintiina waa lagu dhaqmayaa khayrkii wanaaggii waa lagu soconayaa xaqii waa la gaarsiinayaa ummadda haddana lasliidi maayo oo qof shaq buu leeyahay wuxuu aroortii subaxii shaqaysanayaa wixii ciyaalkiisuu ku biilan lahaa amuu markaa ku nafaqayn lahaa waad u jeeddaa afdal diinaar oo rajulka uu bixiyo waa diinaar uu ku nafaqeeyo waa diinaar uu ku nafaqeeyo ciyaalkiisa taasaa markaa la tilmaamayaa saa darteed marka ciyaalkaaga aad biilato sharaf baad leedahay mudnaan baad leedahay waa lagu maqlaa waana lagu addeecayaa laakiin mar allaala marka laguu biilo ama cayd lagu siiyo ama ciyaalkii dhinac lagaa siiyo oo lagu yidhahdo xataa haddaad shaqo weyso waxay waa lagu siinayaa dhib baa meesha ka yimaada rafaad badan baa meesha ka yimaada waa midda kalifta inaadan jooq u dhihin ciyaalkaaga waa midda kalifta inaadan canaanan karin waa midda kalifta waata hadda ayaddu aan ku soo bilownay wa bimaa anfaquu min amwaalihim maxaa loogu talin la'yahay maxaa dumar loogu talin la'yahay ma nafaqaysid waxna ma siisid wa bimaa anfaquu min amwaalihim sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wacan ummi salama radi allaahu canha qaalid waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow hal lii ma ku leeyahay ajrun ajir miyaan ku leeyahay fii bani abi salama abi salama ilmihiisa fii bani abi salama an unfiqa calayhim inaan nafaqeeyo walastu mana ihi mar walba bitaarikiihi mid ka tegaysaa haakadaa wahaakada haakadaa wahaakadaa mid uga tegaysa markaa ma ihi maxay ka wataa yatafaraquuna fii talabi alquuti yamiinan wa shimaala mar walbaba taa ma ihiye haakadaa wahakadaa inamaa hum baniya waa ilmahayga faqaala nacam haa buu dhahay nebiga laki ajrun ajir baad ku leedahay maa anfaqti calayhim ku quudiso ajir baad ka helaysaa buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam maxay tilmaamaysaa hooyadu inkastousan waajib ku ahayn biilka haddana haddii dhinacay ciyaalku ka nafaqayso hadduu odaygu iska gacan liito gacantiisu ay dhulka taalo haddii aysan jiifanino ay karti isku yeesho wixii ay qaban karta ay qabato waxay biili kartay bixin karta ay bixiso dahabkeedii qayb intay soo qaada intay suuqa geyso ay ciyaalkii ku nafaqayso in ayadana ajir ay ku leedahay ajir ay markaa ku leedahay hooyooyinkii xaasaska gobolka mid ah ayaa si kastay wax u haystaan odagaa laga sugayaa casaa laga sugaa ha helo ha waayo ha bixi yuusan bixin ha haayo yuusan haynin dhal iyo keen baa taala gabadhaan fiir saxaabiyadda ah maxay leedahay waxaan idhi rasuulkii ilaahi oo musalama reer ee ilmihii bani abi salama haddaan nafaqeey ajir ma ku helayaa waxay raadinaan waa ajir uun ajir uun bay raadinayaan waxay mar walba u dadaalayaan oo ay wax u samaynayaan ajir ma ka helaynaa kan haddaan sii ajir ma ka hela waxaan haddaan bixii ajir ma ka hela haddaan hadalkaa dhaho ajir ma ka hela haddaan saa u tukada ajir ma ka helaya waa ajirdoon waa jannadoon waa aakhiradoon sidaa darteed baa waxay tiri mar kasta anigu kama tegi lahayn inay meesha iyo meesha u kala tafaruqaani qudala waayo ilmahaygii waaye anaa dhalay markaasuu rasuulku ku yidhi haa ajir baad ku leedahay nafaqayntaad markaa nafaqayso muttafaqun calayhi wacan sacad ibn abi waqaasin fii xadiidihi atawiil xadiiskiisii dheeraa alladii kaasoo qadamnaahu aan ku soo hormarno oon ku soo marnay fii awali lkitaab qofkii xasuusta kitaabka awalkiis baabkii niyada ahaa wuxuu ku tilmaamay ana rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala lahu inuu sacad ku yidhi wa inaka adiga sacadow lan tunfiqa ma bixisid oo ma nafaqaysid nafaqatan nafaqo iyo waxbixin oo tabtaqii bihaa aad ku dalbaysood ula jeedo wajha allaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajir siinayaa ajir baad markaa ka helaysaa oo waa lagaa ajir siinayaa xataa maa tajcalu wixii aad yeeshaba ha ahaado fii fay imra'atika naagtaada afkeeda wixii aad yeeshaba ha noqdee qolaa waxay dheen waa cunto bisil oo intaad malcaqa ku soo qaaddo ama gacantaadaad afkeeda yeesho waa laga ajir siinayaa qolaa waxay dheen waxaa loola jeedaa waa nafaqaynta waayo wax allaala wixii inta aad soo kasabtood soo shaqayso oo aa cunto idoo afkeedii yeela bay markaa la mid tahay taa xataa waa lagaa ajir siinayaa ayaa sacad uyaa rasuulku ku yidhi muttafaqun calayh wa abi mascuud albadriy can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabiga idaa anfaqa arajul ninku hadduu nafaqeeyo ama uu biilo idaa anfaqa arajul calaa ahlihi ehelkiisa nafaqatan nafaqo oo yaxtasibuhaa uu ku ajir xisaabsanayo fa hiya lahu sadaqatun sadaqay u noqonaysaa muttafaqun calayh fa huwa lahu kaa uu bixiye sadaqatu sadaqay markaa u tahay ama fa lahu sadaqatun fa taa uu bixiye lahu asagu sadaqa sadaqay markaa u tahay muttafaqun calayhi oo waxa uu bixiye rajulka uu ku nafaqeeyey ahalkiisa bishardi inuu ku ajir xisaabsado subaxii markuu kacahayo ee shaqada uu aadahayo waa inuu ku ajir xisaabsadaa ahli asoo nacayo isee yeelaysan ka ahayn ee marka uu dhaqaaqayaba inuu ilaahay hawaab iyo ajir iyo xasanaad uu ka siinayo inuu ku baxo marka horeba bas baad shaqaysaayo baskii baad kaxaynaysaa mar allaala markaad kursiga ku fadhiisato ku ajir xisaabso waxaan aad soo shaqaynayso inaad ciyaalkaaga ku nafaqayso ilaahna sadaqa kaaga dhiga subxaana wa tacaala wixii waa iska qabanaa waa siinaa waa shaqaynaa laakiin laguma ajir xisaabsado in badan baa laga yaabaa qofku inuusan wanaag ku gaarin wacan cabdullahi bni camr ibni caas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi kafaa bilmari qofka waxaa ku filan ifman dembi waxaa uga filan an yudayic inuu dayaco man yaquutu dadka uu biilo dadka biilkaa biilkooda gacantaada uu ku jiro ead mas-uulka ka tahay inaad dayacdo taasaa dembi kugu filan alle haddaad ka badbaado salaadii aad hagaajiso soonkii aad soonto xuquuqaada aad ka baxdo wax kasta aad la timaado haddana saddexda canugay guriga kuu joogtaa xuquuqaadkii waxay kugu lahaayeen iyo biilkoodii aad dayacdo oo meeshii ayagu ay kaa sugaayeen siyaaro aad ku bixiso dadaasaa yeela wixii oo dhan ay gacanta weyan bay meel ku bixiyaan ama qaad aad ku cunto ama aad jaad ku cunto ama aad sigaar ku cabto ama aad bannaanka ku bixiso ciyaalkii oo baahan xataa lagaa yeelimaya sadaqaan bixinaya sadaqan markaa bixinaya taana xataa waa kaa mamnuuc waayo sadaqada waxa ugu horeeya waa ciyaalka waxa ugu horay waa ehelka wixii ka soo bataa bannaanka loo bixinaya waynoo imaan doontaa ninba wuxuu leeyahay shi diinaar baan haaya ciyaalka sii ciyaalka sii mid kalaan haaya ama ama cun abi mid kalaan haaya ciyaalka sii mid kalaan haaya xaaska sii mid kalaan haaya meel u fiiri adi marka hore haddaad ciyaalka wax siiso inta kale meeshaa doonta ku bixi oo baahan bisadaqa cilan waan ku bixinayaa shii mamnuuca oo waxaan markaa la ogolay saa darteed buu rasuulku leeyahy qofku waxaa dembi ugu filan dembi oo dhan waxaa kaga filnaanaya inuu dayaca dadka uu quudiyo xadiidan saxiix rawaahu abu daawuud waqayr wa rawaahu muslimna fii saxiixii buu ku wariyey bimacnaa xadiis macnihiisa uu saas oo kale yahoo qaala wuxuu yidhi kafaa bilmari shaqsiga waxaa ifman dembi uga filan an yaxbisa inuu ka xabiso canman yamliku quutahu qofka uu quudkiisu hantay qofka inuu quudiyo quudkooda gacantiisa ay ku jirto inuu ka wax siin waayo gacan adayg darteed wixii buu hayaa ma bixinaayo biilkii laga rabay ma bixinaayo haddana wuu hayaa qofka aan haynin waaba mawduuc kale oo haddaan soo tilmaanay falyunfiq mima aataahu allah kii waxaayow xaggii u ciyaalku baahan yihiin xoolahaagu maxay tarahayaan haddii ay dhibaataysan maxay anfacahayaan hadday xanuunsan yihiin maxay anfacayn waxaad meel ku shugto yaa loo shaqeeyaa yaa wax loo kasbaa yaa wax loo raadiyaa waa ayaga sidaa darteed baa carruurtu mar allaala markii ay wax helaanba ama wax la siiyo waalidku farxaddoodu waa inta waxay afar iyo labaatan saac u cararaan hooyii aabi oo ay u dadaalaan hooyii aabi oo ay wax u soo kasbaan carruurta ayaynan baahani kuwaayaysan dandarnaanin waxbarasho la-aan yaynan ku dhicin wax noocaas yaysan ahaanin saa darteed ayaa haddii aad intaas soo shaqayso ayagiina aad ka xabisto oo aad siin weyso hagee wadaa wixii marka meel loo wada markaa ma jirto caman yamliku quusahu wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jiro yusbixu alcibaadu addoommadu ay ku waabariistaan fiihi maalinta dhexdeeda inay ku waabariistaan laba malag ayaa yanzilaani soo degaya laba malag ayaa soo degta fayaquulu axaduhumaa labadaa malag midkood wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow actisii munfiqan qofka wax biila nafaqeeya khalafan wax bedel u noqda waa subax walba malaggaasaan u ducaynahaya wayaquulu alaakharu midka kalena wuxuu odhanayaa allaahuma ilaahayow actisii mumsikan midka wax ku dhega baqiilka gacan adayga saa u haya xoolaha telefon wax baabi'iya xoolihiisun buu ku halaagsanayaa ciyaalkiina wuu ka qadiyey xaaskiina wax kama siini waxay u baahnayd ma siini dhar ma soo iibini faraakiba ha ahaadee wax uma soo gelin bertuu unbaa qaadanaya ama sabiinlow kala qaadanahaya sidaa darteedba marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay waxa ugu horeeye laga farxiyo inay carruurtu noqdaan waxa ugu horeeye laga qosliyo inay xaasku noqoto waxa ugu horeeye wax loo tabarucee la siiya inay ayadu noqoto sidaa darteed waxaa ku dhisan oo ku imaanaya wanaagga guriga waxaa ku imaanaya farxadda guriga waxaa ku imaanaya kalsoonida guriga waxaa ku imaanaya xaalad walba laakiin waxaan haddaad meeshaad ku bixin weyso kolley kolley way baxayaan ama tuu kaa qaadaya ama ku kale turfo kaaga qaati iyo been ama meel kale ku bixisayaa waxa ugu horay haddayba baxayaan ciyaalkii inay markaa noqdaan waa lagama maarmaan waa shay muhiim ah oo markaa loo baahan yahay ilaahayow qof walba oo munfiq ah oo wax bixiya oo ciyaalkiisa biisha beddel khayr qaba sii badarqeyr qabasi xataa ciyaalku ay farxeen baa laga yaabaa wixii wax ka badan inaad ku hesho way ducaynayaan ducadii ay duceeyeen baa laga yaabaa wax ka fiican inaad ku hesho ayagoo kuu faraxsan oo aad yaad kuu jecel markaa shaqo aado kheyr buu ilaahi kula kulminayaa laakiin waa timid dharkoodu wuu jiixjiixan yahay baahi baa haysta waxma haystaa hooyadii ka sii daran dhibaato fara badan guri xun alaab xun wax fara badan oo noocaasay ku dhex jirta xaggee khayr iyo liibaan iyo guul aad ka gaaray adig waa ma jirto saa darteed farxadda ciyaalka yaa waxay sababi kartaa in ilaah subxaana wa tacala risqiga kuu furo khayryo wanaag aad markaa hesho xaaladdaa marka in inay inaan ku dadaalno waa lagama maarmaan wixii waa laga qarinayaa wax ma loo sheegaayo walow laydiin tashtayo laydiin tashtayo qof kastaa waxa uu kan haayay waxa kan usoo dhacay wuu og yahay xilligay usoo dhacday xilligu ku soo dhaco ninkii naagtu isku arkoon wixii oo dhan kasaa darteed baa dad badan waxay samayn lahayn hadday taajiri lahayn waxyaabaha meelaha kale lagu sameeyo wa canhu can ilnabiyi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi alyaddu alculya gacanta sare khayrun way ka khayr badan tahay min alyaddi suflaa gacanta hoose gacanta sare waa ta wax bixisa soo maaha gacanta hoose waa ta tuugsata tee fadli badan waxaa fadli badan gacanta saraysa yaa laga fadli badan hoose wabda ka bilow waxbixintana biman tacuulu dadka aad biisho dadka biilkooda korkaaga ahada waxbixinta ku bilow markaad mushaarka soo qaadato amay kuu soo dhacdo bahasha kow qofka aad biilka u dirayso ha noqdo dadka ciyaalkaaga ah ha noqdaana dadka noocaas ah waxaad arkaysaa dumarka gobolka mid ah xaasaska inta idiin jooga waxay wax badan ka cawdaan saddex bilood ma arkin xiriir ah bil uu iisoo diray ma arkin iisoo diray gabar saaka halkaa fadhisay waxay tilmaantay saddex sano oo kaamil ah inaan weligeed loo soo dirin lana la soo hadlin taleefonna ka qabanay marka mashaakil fara badanaa jiree xadiiska fiiriya wabda biman tacuun waxaad ka bilowdaa waxbixinta dadka aad diisho wa khayru sadaqa sadaqat sadaqa waxa u khayr badan maa kaana wixii ka ahaada can dahri khaniy nin hodana dhabarkiisa nin taajir ah dhabarkiisa waman yastacfif qofkii is-ilaaliya yucifuhu llah allah ilaalin waman yastaqni qofkii iska diiqiya dadka tuugsigooda iyo waxa gacantooda ku jirana ninkii iska diiqiya oo ka kaaftooma yugnihi allah ilah baa deeqa wax uu ku kaaftoomo ilahay siiya subxaana wa tacaala wax uu baryahooda kaga kaftoomo ayuu ilaahay siinayaa subxaana wa tacaala rawahu lbuhaari baa xadiidkaa weriye idan xadiidku wuxuu tilmaamayaa midda ugu hore sacanta kore ayaa khayr badan buu rasuulku leeyahay oo waxay ka khayr badan tahay tan hoose nimankii tuugsan jiray xadiiskii markay maqleen maxay sameeyeen markuu ku tuugsadaba oo ihaah wax isii markaad usoo bixiso gacantiisa koruu marsiin jiray saas markaa ugu dhiibta lacagta gacantiisa koruu marsiinaya saasuu kor uga qaadanaa marka markaasuu le gacanteedaa fadli badan alyaddu lculya khayru min yadi sufla baa la yidhi gacantaada way hoosaysaa taydaa koraysa kor intuu saa usoo qaado boqolka shilin iyo labada boqol kor saasuu qaadan jiray markaasuu leehay gacanta sare ayaa khayr badan tan hoosaa laga khayr badan yahay laakiin xadiis baa noo imaan doona wuxuu fasirayaa uu leeyahay gacanta sare almunfiqa waa midda waxbixisa ama kor ha jirto ama hoos ha jirto gacanta hoosane waa midda saa'ilada wax weydiistay qaadata ama kor ha marsiiyo ama gees ha ka keeno ama dhinac kale ha u qaato xaaladaasoo dhan markaa ma jirto qaybta lad waxay tilmaamaysaa wax bixinta iyo biilka in laga bilaabo dadka la biilo ciyaalka wabda' biman tacuun markaad kow soo qaadataba yaa iskale mudnaanta ciyaalkaa markaa iskale wa khayru sadaqati sadaqa waxaa u khayr badan maa kaana can dahri ghinan taajir dhabarkiisa waxay ka yimaadaa macnaha sadaqa aad ka shalaysa sadaqa ma aha waxa aad bixinayso waa waxaad ka kaaftoonta ha noqdaano wixii adiga aad u baahan tahay ciyaalkuna ay u baahan yihiin marka aad bixiso hadhow adaada alla maxaa u siiyey oo hadhow aad ka shalayso dhibaatay leedahay sadaqa laga shalaayay ajir ma laha sadaqo qofta qofka uu ka qowmameeyey ajir dhaaxaa ma laha saa darteed waxaad bixinaysa waxii kaa bata ha noqdo ilahay muxuu yidhi wayas'aluunaka maada yunfiquun waxay ku su'aalayaan maxaan bixinaynaa qul ilcaafu waxa badan oo idinka bata bixiya buu dha ilah subxaana wa tacaala wixii idinka bata bixiya saasuu markaa yidhi subxaana wa tacaala marka taa waxay tilmaamaysaa qaybta kale qaybta ilaaliya wuxuu ku ilaalsanaa ilaahay siiyaa qofkii ummaddan iska deeqiya faraha ka qaada hadalkoodii baryahooda badanna allaa deeqiya subxaana wa tacaala oo wuxuu ku deeqo iyo iimaan uu ku kaaftoomo ayuu ilaahay siinayaa subxaana wa tacaala rawahu lbuqaari baa xadiidkaa wariyey baabu alinfaaqi mima yuxibu wa min aljayidi baanu geli doonaa hadii rabbi inna wabilaahi towfiiq wallahu subxaana